yquul imaam abu cabdilaah muxamed bnu ismaaciil albuhaari raximah llahu tacaala fii baabi usl bsaaci wanaxwihi qaala waxa uu yii xadiika qaala xadaana cabdulahi bnu muxamed aljucfi almusnadi waa ninkii musnadka loo nisbeeyey qaal waxa ui xadaana yaxya bnu aadam alkuufi qal xadaana zuhayr waa ibni mucaawiya alkuufi ayضa can abi isxaaq huwa asabiici camr bni cabdillah alhamdani waa raggii lagu tilmaamay axaadiista nabigu calayhi الsalaau wasalaam waxay soo wareegtaba inay isugu soo biyo shubanayso in aad u xadiis badan bu qaala waxau hi xadaana abu jacfar albaqir muxamed ibni ali muxamed ibni ali ibn xusein ibni ali ibn abi aalib jacfar asaadiq aabihi isagaana lagu kuniyeeye waa abu jacfar muxamed ibni cali ibn xusein horena waynu usoo marnay albaqir waxaa loogu magacaabay liannahu baqara alcilma ay shaqahu cilmiga ayuu kala dhambalay oo kala jeexay annahu kaana waa ahaa cinda jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaah agtiisa ayuu ahaa huwa isaga iyo wa abuhu abihi walxal cindahu jaabir agtiisa ay ahaadeen qowmun qolo ay ahaadeen fasaaluuhu waa weydiiyeen can ilghusli maydhashada ayay weydiiyeen ma kayfiyaday weydiiyeen mise kamiyada qaabka loo maydhanayo mise biyaha lagu maydhanaya intay leeg kayfiyadu waa qaabkii kamiyaduna waa biyihii lagu maydhanayay jawaabtaynu ka fahmaynaa fa qaala waxa uhi yakfiika saacun kugu filan yacnii kamiyadda aad ku maydhanayso qadarka uu leegyahay waa saac fa qaala rajulun ninbaa waxa uu yidhi waa alxasan ibni muxamed ibni alxanafiya waynoo soo socotaa riwaayadka soo socda lagu cadaynay faqaala rajulu waxau hi waa xasan ibn muxamed ibn alxanafiyi yani alxasan ibni muxamed ibni cali ibni abi aalib maa yakfiinii iguma filla saacoo iguma filla haddii aan maydhanay faqaala jaabirun jaabir waxau hi kaana yakfi waa ku filnaanaya saacu man axad huwa isaguba awfaa minka kaa badan shacaran timo wa khayru minka kana wanaagsan nabigu ujeeda calayhi salaau wasalaam uma amana waa nugu tujiyey fii ay waaxidin maro keliya ayuu nugu tujiyey xadiikan maxalu shaahidkiisu sida aynu baabka ka arkayno waa in lagu maydho saac saacna waataynu horan soo tilmaannay qiyaastiisu waa wax ku dhowdhow eh, saddex kiilo ilaa laba kiilo iyo badh qadar gaadhaya wey marka la miisaamo xadiikii anasna waata inuu soo marnay yaqtasilu bisaaci ilaa hamsati amdaad waxaana looga jeedaa kamiyada ugu yar ee meedhasho loo isticmaali karo ayaa waxa weeye laga tilmaamaya laakiin wax kastoo qofku ku fillaada oo meedhashada u gaadha oo aan israaf lahayn waa gudaysaa hadii laga badiyo hadii laga yareeyaba xadiika waxaa kaloo lagu tilmaamay jaabir bnu cabdillaah markuu u tilmaamay masaladaas u tilmaamay inuu ku tujiye hal mara uu ku tujiyey kitaabu sala baana inoogu iman doontaa nabiga in la weydiiyey calayhi salaau wasalaam hal yusalii axaduna fi thawb lwaaxid midkaayo maro keliya ma ku tukanaya axaadiis diidaysa iyo axaadiis sugaysa labadaba halkeedaynu ku faahfaahin doona qaala waxa uri bukhaari xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn almulaai alkuufi qaala waxa uri xadaana bnu cuyayna wa sufyaan bnu cuyayna can camrin wa ibni dinaar can jaabir bni zayd jaabir bni zayd abu shactaa kunyadaasuu caan ku yahay alsdiya albasri nimankan hadda cumaan jooga ee ibaadiyada la yidhaahda khawaarijta ah, ka taliya cumaan ama cumaan meeshan cumaan waa la khafiifinaya dowladdan cumaan ku taalla niman ibaadiya baa ka taliya oo khawaarija baa dowladda gacanta ku haya nimanka noocaasa waa cabdulaahi bni ibaad oo khawaarijta nin ka u nisbo sheeganayay ninka ay u nisbo sheegtaana shiikha u ah ee musnadkiisana ay ictimaadaan waa abushactaa jaabir bnu zayd ninkan weriye shaqo kuma lahayn ardaydii ibnu cabaas kuwa ugu waaweyn buu ahaa kitaab musnadana way u nisbeeyeen ma alifin musnad mana lahayn laakiin axaadiistiisi iyo kuwo kaloo ay ku dareen bay isu sida saxiixulbukhaariga aynu u buunbuunina aynu ugu dadaalno qiimaha uu inoogu fadhiyo ayay iyaguna musnad jaabir ibni zayd u ictimaadaan nimanka ibaadiyada la yidhaahdo eh, wuxuuna ka soo jeeday cumaan meesha la basri buu ahaa laakiin markii dambe meesha cumaan la ku dambeeyey way isxigsiinayeen jaabir ibnu zayd wuxuu ka ahaa ardaydii ibnu cabaas kuwa ugu waaweyn buu ahaa Eh, waxaana laga sheegay ibnu cabaas inta masaail la weydiiyey ayuu yii laa wa fiikum jaabir bnu zayd yani sidaad waxay weydiinaysaan iyadoo jaabir bnu zayd idinla joogo camr bnu dinaar oo hadda xadiika ka warinaya waxau i ma raaytu bilbasrati axada aclama minhu magaalada basro la yidhahda nin cilmi badan kuma arag nin jaliila ah ayuu ahaa ibaadiyadana wax xidhiidha lama lahayn can jaabir bni zayd abishactha can ibni cabaas cabdilaahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma ana nabiya sal allahu alayhi wasalam wa maymuunata iyo xaaskiisa maymuuna kaana wa ahaayeen yakhtasilaani kuwa ku maydha min inaa'in waaxidin weel keliya xaggiisa ayay ka maydhanayeen bimacnaa qaala yaiid bnu haruun wa bahzun waa ibnu sad hale baynu soo tilmaanay wljudiyu cabdilmalik ibn ibrahim aljuddi oo jida loo nisbeeyey can shucbata waxay ka wariyeen qadri saacin yani saac wax leeg yani biyaha ay isticmaalayeen waa wax saac leeg nusakda qaar waa ku sugan tahay qaarna waa ka maqan tahay nusakdaa isku khilaafsan sah loo ogaad ya adaa in badan bah bnu akiim malay bah bnu akiim an abihi an jaddi waa silsilad macruufa wey eh, laakiin bukhaari kuma sugno camr bn shucayb an abihi an jaddi bah bnu akiim an abihi an jaddi waa laba sanadoo macruufoo sunanta ku sugan buhaari shaqa kuma laha eh, bahz waa ibnu asad min mualifaad labo ah ayib wاljudiyuna waa ninka aynu sheegnay cabdilmalik ibn ibrahim aljuddi nisbatan ila jidda qaala abu cabdillahi bukhaari waxa uu kaana bnu uyaynata sufyaan bnu cuyayna waxa uu ahaa yaquulu mid yani markii dambe can ibni cabaasin can maymuunata saasuu odhanay oo xadiika wuxuu ka dhigayay inuu yahay musnadkii maymuuna waiixu bukhaari waxa ii axiixu waxa uu yahay sida sugani waa maa rawaa abu nuaym waa abu nucaym sida uu soo wariyey ee hadda aan min musnad bni cabaas ma aha musnadkii maymuuna farqiga udhexeeyaana waxa uu yahay haddii waxa weeye musnadka maymuuna laga dhigo wuxuu noqonaya can ibni cabaasin can maymuunata radia allahu canha kuntu ana wnabiyu wuxuu noqonayaa musnadkii maymuuna yani xadiidkii maymuuna laakiin hadda ibnu cabaas baa warinaya wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaau wasalaam iyo maymuuna labadaasaa weel keliya ku wada maydhanayay sawaabkuna waa sidaas sida imaam lbukhaari tilmaamayo daara qudnina waa waafaqay oo waxau hi saxiixu wa ana hada alxadii min musnad bni cabaas la min musnadi maymuuna eh, de macnayaal badan baana ku sugan xadiidka saxaabiga yeelanaya horta waa baab lcilal xadiikan yaa iskale sanadkiibaa laysku khilaafa mid in la xoojiyo wuxuu gudagalayaa baabu maqluub aaabi aaabi xadii leeyahay aaabi kale in la siiyo waana buntursiyo haddii la yidhaahdo waa musnadka ibnu cabaas dee axaadiista ibnu cabaasee kunka ka badnayd baa lagu tirinaya haddii kalena axaadiista maymuuna lagu xisaabinaya ka kalena khalad buu noqonaya baabun wuxuu baab u yahay man axad afaada ku shuba calaa raasihi madaxiisa aaaan saddex goor biyaha ku shuba marka uu maydhanayo afaada ay ilmaaa biyihii buu isku shubay qaala waxa ui bukhaari xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn qaala waxa ui xadaana zuhayr waa ibni mucaawiya can abi isxaaq oo sabiiciya qaala waxa ui xadaanii sulaymaan ibni surad sulaymaan bnu surad alkhuzaaci alkuufi alصaxaabi اljaliil saxaabadii waaweynaa buu ka mid ahaa nin madaxayu ah qaala waxau hi xadaanii jubayr bnu mucim alqurashi annawfali min bani nawfal ayuu ka mid ahaa jubayr bnu mucimna waa saxaabi ninka ka warinayaana waa sulaymaan isaguna waa saxaabi waa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabiyin wey sulayman ibnu surad axaadii baa ugu sugan bukhaari inoo iman doonta insha allahu tacala qaala waxa uhi qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam ama ana aniga miya faafiidu waan ku shubaya calaa ra'si madaxayga alaaan saddex goor baan biyaha ku shubaya wa ashaara waa tilmaamay nebigu biyadayhi labadiisa qacmood ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam isticmaalayy markuu madaxa ku shubayay biyaha ma kiltayhima kiltayhima naam nusakda qaar kiltaahuma baa ku oo ah calaa luqati waxa weeye alif marka muanaha alif loo laazimayo ina abaaha wa abaa abaaha wa abaa abiiha weeye asalku wabaa abaha qad balaga fi majdi aayataha laakiin lafdiga mashhuurka ah nusukhdana ay u badan tahay waa kiltayhima waana sida asalkaa wey xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya marka la maydhanayo biyaha in saddex goor madaxa lagu shubayo xadiiu caaishana waa inoo tilmaamaya xadiiu maymuunana waa inoo tilmaamaya xadiiu jubayr bni mucim oo hadda la ama na waxaa xadiika ka horaysay sida alfaad kale inoogu iman doonta tamaaraw fi lgusli cinda anabiyi sal allahu alayh wasalam yani waxay ku murmeen maydhashada qaabka loo maydhanayo iyo biyaha la isticmaalayo iyo sida loo maydhanayo dabeedna nabigu wuxu alayhi salaau wasalaam ama ana faafiidu cala ra'si alaaa aniga miyaa saddex goor ayaan madaxa biyaha ku shubay yani saddex baa igu filnaanaysa saddex goor ayaa igu filnaanaysa qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu bashaar waa bundaar laqabkiisu albasri waa axadu shuyuukhi ala'immati sitta sanu in badan soo tilmaana qaala waxa uhi xadaana gundar waa muxamed bnu jacfar qaala waxa uhi xadaana shucba amiiru lmuminiina fi lxadiid shucbat bnu lxajaaj can mikhwal bni rashid annahdi alkuufi can muxamed bni cali albaqir waynu soo tilmaannay abu jacfar muxamed ibni cali ibni xusayn ibni cali ibni abi aalib can jaabir bni cabdillaah radi allahu tacaala canhuma qaala waxa uhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waa ahaa yufriqu mid ku shuba calaa raasihi madaxiisa alaaan saddex goor buu yani biyaha kaana haddii ficil mudaaric laga dambaysiiyana dawaam iyo haalib laga faa'idaystaas inuu soo tilmaamay yani nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu xaalkiisu wuxuu u badnaa inuu biyaha saddex goor madaxa ku shubo madaxa inuu ku shubo marka uu maydhanayo wa bacda alwuduu qaal wuxuu hi xadaana abu nuaym alfadl bnu dukay qaal waxau hi xadaana mamar waa macmar ibnu yaxya ibni saam magacuna ma macmar ba mise waa mucamar laba wej baa ku sugan culimmada qaar waxay idhahdeen sawaabku waa in la yidhaahdaa waa mucamar cala wasni muxamed sidaa in loo dabdiyo bacd muxadiiin baa sidaa u dabdiyey laakiin sida mashhuurka ah waa bifatxatayni mukhafaf macmar in la yidhaahdo sidaasa waxa weeye xoog badan qaarna waxay idhahdeen labaduba waa ku bannaan tahay mucamar in la yidhaahdo iyo macmar in la yidhaahdo ibnu yaxya ibni sam alkuufi qaala xadaanii abu jacfar muxamed ibni cali albakir qaala waxa i qaala lii jaabir jaabir waxa igu i waa jaabir ibni cabdillaah jaabir baa odhanaya wataani nuskadayda wow baa ku sugan nuskooyin badanoo kalena waa biduuni waaw sidaasaana munaasiba ataani waxaa ii yimi ibnu cammika in adeerkaabaa ii yimi yucaridu wuxuu sarbeebaya oo ibna cammika uga jeeda bilxasan ibni muxamed ibni alxanafiya ayuu tilmaamaya jaabir bnu cabdilah alxasan ibni muxamed ibni alxanafiya hooyadii baa loo nisbeeyey oo alxanafiya waa zawjatu caliy bni abi aalib saynu soo tilmaanay yani wuxuu noqonayaa alxasan ibni muxamed ibni man ibni caliy bni abi aalib wey ibni caliy abi aalib halkii looga nisbayn lahaa awowgii caliy bni abi aalib baa hooyadii loo nisbeeyey ibna camikana waxaa looga jeedaa ibni cami abiih waayo ninkaynu ka hadlaynay wuxuu ahaa abu jacfar albaqir magaciisa waxaynu ku sheegnay muxamed ibni cali ibni اlxusayn ibni cali ibni abi aalib marka waxaa ilmaadeer ahaa ninka la yidhaahdo cali ibni اlxusayn ibni caliy ibni abi aalib iyo alxasan ibni muxamed ibni caliy bni abi aalib marka aabbihii bay ilma adeer ahaayeen isagana adeer baa loo ahaa ataanii waxaa ii yimi ibnu cammika in adeerka yani ninkay aabbaha ilma adeerka ahaayeen yucaridu wuxuu sarbeebaya bilxasan ibni muxamed ibni alxanafiya qaala waxau ihi kayfa waa sidee min aljanaabati laga maydhanayo yani qaabka janaabada looga maydhanaya waa qaabkee su-aasha la isweydiinayaana waa kamiyada biyaha la isticmaalayo ama qadarka la isticmaalayo waa xadiikii yakfiika saacun riwaayaadkiisii wey faqultu waxaan idhi kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam jaabir baa odhanaya nabigu waa ahaa yaakhudu mid qaata alaaata akufin saddex saacad buu qaadanay oo biyo ah, wayufiiduha waa ku shubayey calaa rasihi madaxiisa ayuu ku shubayey uma yufiidu biyihii waa ku shubayey calaa saa'iri jasadihi jidhka intiisa kalena waa ku shubayey faqaala liya alxasan xasan waxa uu igu yihi waa xasan ibnu muxamed ibn alxanafiya inii anigu rajulun nin baan ahay kaiiru shacar tima badan mid kaatima badan buu ahaa yacni isagoo kaatima badan oo kaa wanaag badan oo kaa cibaado jecel oo kaa dadaal badan nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa biyaha intaa leegi ku fillaanaysa yacni falyasacka maa wasica nabiya sala allahu alayhi wasalam wixii nabiga ku fillaaday adigana ha kugu filnaato axaadiistan o dhan waxay tilmaamaysaa haddii la maydhanayo maydhashada in laga dhigo saddex laga dhigo hal mar in laga dhigana xadiidka soo socda inoo tilmaamaya ama baabka soo socda yacnii xubnihii maydhashada saddex saddex in laga dhigo ama biyihii xubnihii loo maydhayey xubin walba saddex goor in lagu soo celceliyo ayaynu xadiidkan ka faa'iidaysanaynaa madaxii la tilmaamay culimmadu waxay leeyihin xubnaha kalena waa la marka garabka la maydhayo saddex goor biyihii in lagu celceliyo sidaasaa akmala oo waxa weeye afdala baab lgusli wuxuu baab yahay maydhasho maratan waaxida hal marna waxa weeye la maydhanayo yacnii biyihii hal mar laysku shubayo oo aan laysku soo celcelinayn oo madaxii hal mar biyaha lagu shubayo xubnaha kalena hal mar loo maydhayo qaala waxa uhi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil muusa bnu ismaaciil attabudaki nuskhooyinka qaarna muusa keliya ayaa ku sugan muusa bnu ismaaciil attabudaki albasri qaala waxa uu yihi xadaana cabdulwaaxid cabdulwaaxid waa ibnu ziyaad albasri can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alkahili alsadi can salim bni abiljacd alkuufi can kurayb oo ah ibni abi muslim mawla bni cabaas can ibni cabaas cabdilaahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma qaala waxa ui qaalat maymuna maymuna waxay tidhi zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam wadactu waan u dhigay linabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waxaan u dhigay maaan biyo maaan lilgusli biyo maydhasho ayaan u dhigay yani maan biyaan u dhigay lilusli maydhasho ah biyo lagu maydho faasla waa maydhay nabigu yadayhi labadiisa qacmood maratayni laba goor aw aaaan ama saddex jeer uma afraqa waa ku shubay calaa shimaalihi bidixdiisa ugu shubaysa midigta ayaa ugu shubaysa faasla waa maydhay madaakiirahu xubintiisa iyo labadiisa xiniinyood ayuu maydhay madaakiir waxaa lagu jamciyey akar baa lagu jamciyey akar lafdiga la yidhaahdo wuxuu ixtimaalayaa akar oo looga jeeda labki oo waxaa lagu jamciyaa ukuur baa lagu jamciyaa haddii dadka looga jeedo akar hadda waxaa lagu jamciyey madaakiir baa lagu jamciyey si looga sooco jamaca kale looga sooco oo loo moodin rag badan aan loo moodin ukuur laguma jamciyo ujeeddaduna waxay tahay oo loo jamciyey dakar xubintii taranka ahayd wey waxaa lagu lammaaneeyey hadda labadii xiniiniyood baa lagu lammaaneeyey markaa saddexdoodii ayaa mid walba laga soo qaaday inuu dakar yahay saddexduna waa jamac sidaasaa loo jamciyey yacni nabigu wuxuu maydha calayhi xubintiis iyo intii ka agdhowayd iyo xiniiyihiibuu maydha uma masaxa waa masaxay yadahu qacantiisa bilardi dhulkiibuu ku masaxay uma madmada nabigu waa luqluqday wastanshaqa sandaarsi buu sameeyey waghasala waa maydhay wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa qacmood waa weysadii baa la tilmaamaya uma afaada nabigu waa ku shubay biyihii calaa jasadihi alaaan lama odhan hal mar baa la sheegay uma taxawala nabigu waa ka gadistay min makaanihi booskii uu taagnaaye uu ku maydhanayay faasla waa maydhay qadamayhi labadiisa gomdood buu maydhay xadiikan wuxuu inoo tilmaamayaa uma afaada calaa jasadihi nabigu calayhi salaau wasalaam markuu lugihii u harhsan yihiin ayuu isku shubay biyihii isku shubay lamana sheegin tirada uu isku shubay lama sheegin waxaa halkan laga qaatay hal mar nabigu calayhi salaatu wasalaam biyihii isku shubay waxaana laga qaadanaya inay qofka ku filan tahay hal mar biyaha inuu isku shubo baaldiga ama tushaashada intuu hoos istaago hal mar biyaha inuu isku shubo oo jidhkoo dhan biyaha wada gaadhsiiyo inay ku filan tahay oo laba iyo saddex iyo ka badanba aan waxawey loo baahnayn haddii saddex laga dhigana iyadana waatay aynu soo tilmaamaynay ee axaadiista qaar inoo tilmaamaysay masalada xadiika waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya nabigu calayhi salaau wasalaam uma afraqa cala shimaalihi yani markuu nabigu calayhi salaau wasalaam istinjooday ee xaajadiisa uu dhammaystay ee uu ku talagalay inuu maydho wuxuu ka bilaabay xubnihii ama xubintii taranka inuu nabigu calayhi salaau wasalaam maydho asala madaakirahu yacnii xininyihii iyo dakarkiibuu dib u dambe la maydhaya waa mid loo niyooday usluljanaaba janaabada in laga maydho waxau inoo faahfaahinaya xadiikani waataynu soo tilmaamayna xadiikanna waa sheegaya markuu qofku janaabada ka maydhanayo inay sunno tahay inuu sii weysaysto markuu qofku weysaysto ee uu doonaya jidhkoo dhan inuu u wada maydho xubnihii weysada markuu u maydhayo xubnihii kaleba ee uu doonaya jidhkoo dhan inuu u wada maydho jidhkii waxaa ka mida taranka ayaa ka marka xubintii haddii lays idhaahdo dib u maydha weysadiibay waxyeelaysa weysadii ayay waxyeelaysa marka waxa fiican oo munaasiba xubnaha marka loo wada maydhayo in laga bilaabo xubintii taranka intii kaaga dhoweey si hadhow aan dib loogu noqon maydhashadii aad hore u maydhaysay haddaad suuliga gashay taasi waxay lilistinjaabay ahayd istinjihii bay ahayd waxaana dhici kartaba qofku inuu suuliga u galo maydhasho keliya uu janaabo ka maydhanayo uuna doonaya sunnadii nabiga calayhi salaau wasalaam ama sidii ugu habboonayd inuu u marka waxa wey waa inuu ku bilaabaa xubinta taranka inta ka agdhow isagoo niyoonaya usluljanaaba niyoonaya kabacdina uu weysaystaa markuu weysaystana jidhka intiisa kale biyaha uu ku shubaa oo waxaweeye u maydha sidaasaa ugu haboon sidee khilaafba uu uga baxo xubinta haddii la taabto waysadu ma buraysaa mise buri mayso khilaafkaas si looga baxo sidaasaa habboon waana sida xadiidka laga fahmayo faasla madaakirahu wuxuu kaloo xadiidku inoo tilmaamay masaladii aynu hore uga soo hadalnay oo ah labada cagood ama labada qadam labada gomadood weysada in la dambaysiiyo maydhashada laga dambaysiiyo yani qofku waa weysaysanaya wuxuuna dibdhiganayaa labadii lugood buu dibdhiganaya meeshii uu joogaya uu ku maydhayna uu ka dhaqaaqaya oo dhinac buu uga baydhayaa meeshaas ayuu cagaha ku maydhaya yacnii hadda markuu suuliga ka sii baxayoo kale khaasatan meeshu hadday dhoobo leedahay ama suuligu ciid yahay si uu waxaweeye uga dhammaado suuliga ama waxa weeye waswaaska uga baxo xagga laga baxay u dhowaanayaa si waxa weeye isagoo cagihii maydhay oo ugu dambaysiiyey uu suuliga uga dhammaado oo waxa weeye uga baxo macnayaal baa ku jira baabun wuxuu baabu man axad badaa ku bilaabay marka uu maydhanaya bilxilaabi weelka xilaabka la yidhaahdo waa hadhuubkao kale xilaab yani waxaa looga jeedaa ama loo isticmaalayay hasha hal mar wixii laga lisayay weelka qaadaya ayaa waxaa la yidhaahdaa xilaab baa la yidhahda hal mar wixii hasha laga lisayey weelkii lagu shubanayay waa hadhuubkayo wixii la ayaa xilaab la yidhahda man badaa kii ku bilaabay bilxilaabi xilaabka weelka noocaas yani waxaa looga jeedaa biyihii ku jiray baa looga jeedaa ay bimaai lghusli biyihii maydhashada ee weelkaa ku jiray kii ku bilaabay aw ama aiibi cadar ku bilaabay cinda alghusli marka uu maydhanayo aw uu isticmaalay imaam lbukhaari wuxuuna isku cadfay marka la maydhanayo in lagu bilaabo biyo xilaabka weelkii unbaa looga jeeda laakiin maqsuudku waxa uu yahay biyihii la isticmaalay wuxuu idhi ama ku bilaabay cadar ku bilaabay xadiika inoo soo socda iyo riwaayaadkiisa laguma sheegin cadar laguma sheegin xadiiku waa xadiikii caaisha radi allahu tacaala canha aynu soo isagoo faahfaahsan inuu nabigu calayhi salaau wasalaam cadar isticmaalay laguma sheegin sidaa awgeed baa culimmadu waxay idhaahdeen awiibi cinda algusli halkay la haysataabaa laysweydiiyey halkay xidhiidh la leeda aad bay isugu khilaafeen ilaa culimmada qaar yidhaahdeen jalla man laa yukhti waxaa weynaaday cidda aan gafin xadiikan iyo riwaayaadkiisa kuma sugna waxa tilmaamaya cadar iyo wax u dhow in laga horraysiiye maydhashada qadiyadda laysku hayaana waa inta aan la maydhan cadar in la isticmaalo way badan tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inta uu maydho waana sida abiiciga ah inta la maydho oo la isnadiifiyo waa takhliya kadib cadar in la isticmaalo waa sida badan wey waana sida nabiga xaalkiisu u badnaa calayhi salaau wasalaam laakiin masaladan ah aiibu alghusl marka la maydhanayo ama maydhashada agteed in cadar la isticmaalo ta noocaas aad baa laysugu khilaafay qaar iyagoo doonaya inay tawjiihiyaan waxay yidhaahdeen xilaad waxaa looga jeedaa nooc cadarka ka looga jeedaa ayay ku tawjiihiyeen nooc cadarka ka mida laakiin markaynu soo koobno niqaash badan iyo jawaabo badan baa laysku dayay oo dhammaantood looga jeedo ama laysku dayayo imaam albukhaari ujeeddadiisa laakiin waxaa ugu dhow markaynu soo koobno imaam albukhaari wuxuu tilmaamaya xadii labaad oo caaisha radi allahu tacaala ay leedahay xadiikaas oo inoo iman doona kitaab uslina inoogu iman doona kitaab lxashna inoogu iman doona xadiikaasoo tilmaamaya ataayubu cinda alixraam marka ixraamka loo maydhanayo cadar in la isticmaalo xadiika riwaayaatkiisa markaynu isu geyno bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ayabtu rasuul allahi sal allahu alayh alle ayaan cadar u uma aafa calaa nisaa'ihi kadibna wuxuu jimaacay oo u tegay xaasaskiisa ayuu nabigu u tegay calayhi salaau wasalaam uma asbaxa muxriman kadibna uu xarmaday oo nabigu wuxuu xidhay ixraamkiibuu xidhay ixraamka intaanu xidhanna meesha waxa ku qadaran inuu maydhay nabigu inuu maydha calayhi salaau wasalaam yani nabigu habeenkiibuu kadibna xaasaskiisiibuu u tegey kadibna janaabadiibuu ka maydhay kadibna nabigu uu xarmaday calayhi salaau wasalaam marka xarmashada noocaasa waxaa ka horeysay cadar la isticmaalay baa ka horeeyey nabiguna calayhi salaau wasalaam waa kii yidhi xubiba ilaya min dunyaakum aiibu wanisaa adduunyadiinna labaan ugu jecelaha dumar iyo cadar baan ugu jecelahay axaadiistu waxay inoo tilmaamaysaa nabigu calayhi salaau wasalaam cadar hadduu isticmaalayo uu jeclaayo waa badsanay xagga isticmaalka waa badsanay kamiyadana waa badsanay oo inta uu isticmaalaya lafteeda nabigu aad buu isugu badinaya calayhi salaau wasalaam cadarka aad buu isticmaalay yacni tira ahaan iyo iyo taya ahaanba oo kamiyad badan buu nabigu isticmaalay marka habeenkii hadduu cadar isticmaalay waxaa hubaala salaada subax ka hor ama habeenka qaybtiisa dambe markuu maydhanaya nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu maydhanaya isagoo cadar leh ayuu maydhanaya imaam bukhaari taasuu ishaaraya laakiin xadiikeedii halkan inooguma keenin waayo imaam bukhaari waxay tilmaamaan fiqhuhu fii taraajimi baabka markuu baabaysanayo ayaa wuxuu ku tilmaamaya fiqiyo badan oo qaar laga yaabo axaadiisteeda inaanu baabka iyo kitaabkaaba ku sheegin ama lagaba yaaboba bukhaari inaanu kuba soo saarinba oo masalada uu ishaaraya tilmaamaya axaadiisteedu muslim iyo abi daawuud ay ku sugan tahay marka qaabka ugu habboone lagu jamcinayaa waxa weeye waa qaabka noocaasa haddaynu isku soo ururino waxay noqonaysa baabun man badaa bilxilaab wuxuu baab u yahay man badaa kii ku bilaabay marka uu maydhanayo bilxilaabi biyu yani biyuu si toosa ah u isticmaalay aw iibi ama cadar isticmaalay cinda alghusli marka uu maydhanayo taasina waa markii waxa weye ixraamka agtiisa oo waxa weye nabigu isticmaalay cadar isticmaalay intaanu maydhan qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana muxamed bnu lmuana azamin qaal waxau hi xadaana abu caaim abu caaim annabiil ayaa lagu naanaysaa annabiil magaciisuna waa addaxaak ibni makhlad talaamiiddii waaweynaaye shucba weeye waana aimada waaweynaa xadiika abu caaim addaxaak ibni makhlad annabiil annabiil maxaa loogu bixiyey annabiil waa ninka madaxdaa wey asayid baa nabiil la yidhaahdaa riwaayaad kala duwan bay sheegaan mid waxay tahay wuxuu maqlay shiikhiisii shucba inta ardaydii ku xanaaqay inuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaanan xadii dambe idiin sheegin xalafa anahu laa yuxadi inaanu xadii ama cilmi dambe aanu gudbinayn ardayda ilahay baa kala duway qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan shiikhii waa dhaarta saasay ku tageen waxaa loo sheegay shiikhana loo sheegay abu caasim annabi dabeedna intuu u yimi addoon uu leeyahayna soo kaxaystay ayuu ihi shiikh xadiiska waad bilaabaysaa kafaara gudkeediina waa kan addoonkanaan xoreeyey waana hawshaa dhammeeyey dabeedna wuxuu ku ihi inamaa anta nabiy nin madaxabaata nin madaxa waxay kaloo sheegeen nabi loogu bixiyey shiikha ibnu jurayj la oo amadii maka ka mida ah cabdilmalik ibn cabdilcaiiz ibni jurayj almaki ninkaasaa wuxuu yimi basra meesha la yidhaahdo dabeedna waa la ysugu yimi muxadiiintuna way daneeyaan ninka muxadidkee meel kale uga yimi yani ninkii ay u lahaayeen oo safri lahaayeen oo magaaladooda ugu yimi aad bay u daneeyaan dabeedna waa la ysugu yimi isagoo xadiikii wada ayaa waxa weeye la qayliyoolay buuq baa la maqlay dabeedna waxaa la yidhi buuqaasi waa maxay waxaa la yidhi magaalada maroodi baa soo galaya hala soo daawado ardaydii dhammaantood waa u kaceen say maroodiga usoo daawadaan magaaladaa soo galay keligiibaa ku soo haay wuxuu ku yidhi maxaa ku dhigay meesha ibnu jurayj wuxuu yidhi laysa canka ciwab adiga wax kale ku dhaafsiisan maayo maroodi iyo keyrkeed dabeedna waxau hi inamaa anta nabiy waa ibnu jurayj waxaa tahay nin nabiila riwaayada saddexaad waxay idhaahdeen wuxuu ahaa nin aad u xarago badan buu ah oo aad u labis badan oo maryo qaaliya xidha markuu xalqada yimaado maryaha noocaasa uu ku yimaado ayuu odhanaya shiikhiisii ibnu jurayj jaaa anabiilu ninkii madaxda ahaa baa yimi madaxda iyo dadka caadiga ah waxa lagu kala soocay labiskaa lagu kala soocay arday buu ahaa laakiin labiskiisuu madax ku ahaa intaaba waxa loogu magacaabay nabi alqaabtiisay ka tahay waynoo iman doontaa iyadoo loo sheegayo laqabkiisoo keliya loo sheegi doono qaala wuxuu hi xadaana abu caasim annabiy can xandala abcan markaynu sidaa u faahfaahinayno qadiyadda alqaabta la yidhaahdo naanaysta inagu de waxa weeye meesha burcalaya naanaysta oo layska bixiya muxadisiintu aad bay u daneeyaan ninka naanaystiisa iyo waxa loogu bixiyey iyo macnaheedaba iyo halkay ka soo jeedo kutub badan baa laga alifay marka laga hadlayo cilmulxadiidka ama usuululxadiidka ama musalaxulxadiidkana waa baab dhanoo loo yaqaana baab lalqaab wacna bilalqaabi lima taqadama wa sabab lwadci wa ulli fiihima waxaa danaysaa naanaysaha danee iyo sababaha laysugu magacaabay wa ullifa fiihima waxa weeye kutub badanna waa laga alifay oo ibnu xajar baaba kutub leh oo waxa weye nushat lalbaab fatxu lkuna wlalqaab yani culimo badan oo mutaqadimiin iyo mutaahiriinba leh ayaa kutub ka alifay ka caarimin wa qaysarin wagundari lisittatin muxamed bni jacfari wdallu wadaciifu sayidaani wayunus lqawiyu dulayaani wayunus lkaduubu wahwa mutqinu wa yunusu saduuqu wahuwa muuhanu waxay sidaa u leeyihiin oo naanaysaha loo danaynaya waxa dhacda naanayso aad ku dagtoomayso ninbaa loo yaqaanaa naanaystiisa yunusulkaduub yunis beenaale muxadiiinta u yaqaana yunis beenaale waxa loogu bixiyey runbadnaantiisaa loogu bixiyey waa waxaynu u naqaana yani sida uu u runta badan yahay ayaa laga yaabaa in lagu khilaafo dabeedna runtii isaga ayaa sheega sida uu dadka u khilaafaya u badan yahayna waxa loo mooday inuu waxaweeye yahay qof been sheegaya marka itqaan badnaantiis iyo xifdi badnaantiis iyo siduu sawaabka u helayo ayaabay waxayba shabahdayba inuu been sheegayo dabeedna waxaa loo bixiyey yuunus beenaala loo bixiyey cagsigiisa waxaa jira nin la yidhaahdo yunusu saduuq yunuskii runta badnaa waana daciif xadiiskiisa lama qaato waxaa la mida ninka loo yaqaano mucaawiya ibni cabdilkariim naanaystiisu waa addaallu waa ninkii lumay wy addaallu waxaa loo fahmayaa nin waxa weeye de bidcoolo ah ama ahlulmacaasiya qof diinta ka lumay ayaa soo degdegaysa mucaawiyatu daalu baa lo odhanaya waxaana looga jeedaa dalla fii ariiqi maka xaj aaday dabeedna waa ambaday mucaawiyatu daal baa la yidhahda ha ku degsoomi waxaa la ninka la yidhahda muxamed ibni cabdilaahi aciif muxamed ibni cabdillaah addaciif baa lagu aciif ma ah xagga xadiika waa nin halisa wey laakiin aciifun fii jismihi nin tabar daran bu ah jirkiisa ayaa aciif ah waa muxamed ibn cabdilaahi aciif waxaa jira nin la yidhaahda yunus qawi xagga jirku qawi ka ah laakiin xagga xadiika aciif buu ka ah marka markaad maqasho xadaana yunus qawi sanad laga hadlayo inay kusoo degdegto qawiyun fi xadii inuu yahay marka alqaabta waa muhim in la daneeyo eh, oo waxa wey la fahmo ujeedada looga jeeday macnahay kusoo baxday an waa xanala ibn abi sufyaan alqurashi horeynuu soo maray can alqaasim waa alqaasim ibni muxamed abi bakr aidiiq an caaishaa radi allahu tacaala eedadiibuu ka warinaya qaalat kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa aha ida ikhtasala haddii uu ka maydho min aljanaabati janaabo dacaa waa u yeedhaya bishayin shay naxwa alxilaabi waxa weeye weelka xilaabka la yidhaahdo kale ah fa akhada waa ku qaadanaya bikafihi qacantiisa yani biyuu ku qaadanaya fabadaa waa ku bilaabay bishiqi rasihi alayman jeexiisa waxa weeye midig yani bishiqi rasihi madaxiisa jeexiisa alaymani ee midig ayuu ku bilaabay uma alaysari kadibna bidixda faqaala bihima waa ku odhanayay calaa rasihi madaxiisa ayuu jeedaa bimacnaa aba waa ku shubay faqaala bihim ala rasihi naam ala waai rasihi nusadayda waxaa ku taalla calaa rasihi madaxiisa ayuu ku shubayey calaa wasai rasihina madaxiisa bartamihiisa ayuu ka bilaabayey oo nabigu ku shubayey laakiin sida mashhuurka ah waa calaa rasihi madaxiisa ayuu ku subaya nabigu alayhi salaau wasalaam marka haddii la sheegay midigtii la sheegay bidixdiina la sheegay waxaa hadhay uun marka saddexaad in lagu subayo madaxa bartamihiisa marka macnaha waa u sax calaa wasai rasi labada nuskhana waa ku sugan tahay riwaayaadka kala duwan ee uu leeyahay bukhaari kushmayhan iyo mustamli iyo riwaayaadkaasaa kala duwan oo aad isugu khilaafsan alfaada noocana ah xadiika wuxuu inoo tilmaamaya macnuhu ka hadlayay waynu sheegnay oo nabigu calayhi salaau wasalaam markuu maydhanayo wax kale kuma bilaabay wuxuu ku bilaabayay biyaha ayuu ku bilaabayay culimmadu waxay ka faaiidaysteen oo xadiikana lagu ishaaraya qofku haddii jirkiisu ay najaaso leedahay jirkiisa najaasaaba ku dulduushay bowdiyadiisa ama jirka intiisa kale ayaa najaaso leh inay haboon tahay najaasada horta in layska zuuliyo oo layska mayo waa sida afdalkaa wey ee haboon waxa kaloo u bannaan xataa isagoo najaasa inuu bilaabo alghuslu min aljanaaba inuu bilaabo oo xubintii najaasada lahayd waxa weeye biyaha markuu ku shubayo isaalat najaasa najaasada in la zuuliya niyo uma baahna niy uma baahna laakiin janaabo in laga maydhaa niyay u baahantaha marka inuu ku kaaftoomo niyadii janaabada janaabada inuu iska koryeelayo inuu ku kaaftoomo dabeedna sidaa uu biyaha isugu wada shubo sidaa biyaha isugu wada shubo inuu waxa weeye niyoodo isaalat najaasa oo si gaara uu u maydho kadibna uu niyoodo usl janaab iyadana wuxuu ka helaya laba ajar buu ka helay yani waa ziyaadatu fadlin marka xadiiku wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam markuu janaabada ka maydhanayo wuxuu keensanayay biyihii dabeedna wuxuu bilaabayy maydhashada ayuu bilaabayy baabu lmadmadati walistinshaaqi fi ljanaaba wuxuu baabu yahay luqluqasho iyo sandaarsi janaabada dhexdeeda la luqluqanayo ama la sandaarsanayo waa masale culimmadu ay isku hayaan marka la maydho ama la maydhanayo janaabada laga maydhanayo luqluqashada iyo sandaarsigu ma waajibba mise waa sunne qaala waxa uri bukhaari xadaana cumar bnu xafs bnu khiyaad annakhaci alkuufi qaala xadaana abi wa xafs bnu khiyaad qaala xadaana alacmash qaal xadaanii salim waa salim ibni abiljacd alkuufi in badan baynu soo mar can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala waxa wii xadaatna maymuna radi allahu tacaala canha qaalat sababtu waan u shubay linabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waxaan u shubay uslan biyihii maydhashada alghusl waa maau alghusli biyihii lagu maydhanayay wey faafraqa waa ku shubay biyihii biyamiinihi gacantiisa midig ayuu weelka kaga shubay calaa yasaarihi bidixdiisaanuu ku shubay faasalahuma waa maydhay labadii acmood buu maydhay uma asala waa maydhay farjahu xubintiisa ayuu maydhay uma qaala wuxuu hi nabigu biyadihi qacantiisa wuxuu dhulka waana la tilmaamay sida riwaayaadka ku yimi wa ashaara yani qacantiisa ayuu dhulka ku xoqay nabigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala ay facala waa ku sameeyey biyadihi qacantiisa alarda dhulka oo bimacnaa waa ku xoqay si urtii ay uga tagto ciiddiibuu ku xoqay nabigu calayhi salaatu wasalaam famasaxa waa wastanshaqa waa sandaarsaday uma asla waa maydhay wajhahu wejigiisa wa afaada waa ku shubay calaa rasihi madaxiisa ayuu ku shubay biyihii uma tanaxa dhinaca ayuu istaagay faasala waa maydhay qadamayhi labadiisa gomdood uma utiya waxaa loo keenay bimindiilin tuwaal baa loo keenay nafada waa saydhinta biyaha la saydhinayo yacni ma isticmaalin oo biyaha iskaga muuqallajin xadiidkan wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu janaabada ka maydhanayay luqluqasho iyo sandaarsi inuu masaladuna waa khilaafii sida aynu tilmaannay imaamu axmed bnu xambal weysada waataynu ku soo tilmaannay wuxuu leeyahay haddii la weysaysanayo waxa waajiba oo arkaanta waysada ka mida ah luqluqasho iyo sandaarsi in lala yimaado taa waynu soo sheegnay imaamu ashaaficina waxa uu ihi waa sunne sunnayaasha ayay ka mid tahay abu tafsiil buu oo isagu waxa uu leeyahay haddii la weysaysanayana waa sunne janaaba haddii laga maydhanayana waa waajib imaam abi xaniifa saasuu qabaa marka janaabo laga maydhanayo inay waajib tahay laakiin imaam bukhaari waxay culimmada qaar yidhaahdeen wuxuu ishaaraya ama uu tilmaamaya inaanay waajib ahayn janaabada marka laga maydhanayo sidaasuu ishaaraya wuxuuna u ishaaraya wuxuu tilmaamay oo xadiidka laga qaadanaya xilligii la weysaysanayay in la isticmaalay madmadada iyo istinshaaq weysadii markaa nabigu calayhi salaau wasalaam janaabada markuu ka maydhanayay tawadaa wuduuahu lisala weysadii salaada loo weysaysanaya buu nabigu weysaystay weysadii salaada loo weysaysanayeyna waxay wadatay maxay luqluqasho iyo sandaarsi bay wadatay kadibna wuxuu maydhay maydhashadii janaabada ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam u maydhay marka halkaa wuxuu ku ishaarayaa bay leeyihi marka janaabo laga maydhanayo luqluqasho iyo sandaarsi inaanay waajib ahayn sidaasaana xoog badan sida xadiika laga qaadanayo xadiika waxaa lagu soo gabagabeeyey uma utiya bilmindiil falam yanfud biha riwaayaadka qaar waxay leeyihiin uma utiya bilmindiili faradahu nebiga mindiil baa loo keenay kadibna waa celiyey mindiilka in la isticmaalo ama tuwaal in la isticmaalo haddii la maydhanayo xukumkeedu waa maxay halkan waxaa lagu sheegay oo keliya nabigu calayhi salaau wasalaam maalinta noocaas ama qisada noocaasa inuu celiyey wa ficil hal mar dhacay wey ficilkuna wuxuu ixtimaalaya sababuu ixtimaalaya yani waxa suuragala min diilkaasi inaanu nadiif ayaa waxa weeye ixtimaala oo suuragala marka waa waaqicatu caynin laa cumuuma laha waa hal dhacdo oo tuwaalkii loo keenay oo nabigu celiyey calayhi salaau wasalaam asalkii baynu dib ugu noqonayna ka qaadan mayno culimada qaar waxay leeyihin waa laga fiican yahay in la isticmaalo karaahiyo ama khilaafulwlaa bay ku sheegeen iyagoo ku cilaynaya nabigu celintuu celiya alayhi salaatu wasalaam inay tahay nabigu inuu doonaya aharu lghusli aharu lmaa aharu lcibaada raadkii cibaadadu dhaqsa inaanu u go'in yani janaabaad ka maydhanaysa janaabo in laga maydhaana waa cibaado inaad waxoogaa sii qoyan tahay oo maryihii aad sidatay iyadoo biyuhu kaa da'ayaan aad xidhato oo maryihii aad xidhanaysay qoyaanku uu gaadho oo waxoogaa aad la sii noolaato biyihii lagu cibaadaystay waa wax wanaagsan bay yidhaahdeen marka inaad cidhib tirto si degdega oo markiiba aad iska qallajiso waa laga haboon yahay marka waxay dhaha waa khilaafu lwla tuwaal wixii la waxa weey in la isticmaalo laakiin sidaasi ma xoog badna macnahaasi waa fiicanyih oo waxa weeye cibaadadii markiiba inaan la dabargoyn waa macno wanaagsan laakiin ka dhalan mayso waxa weeye in la yidhaahdo mindiil in la isticmaala waa karaahiya ka dhalan mayso biniaadamkuna waa isticmaalaan mar casumad joognay marka hilib iyo waxbaada lagu cuna casumadaa waa taqaanaa markii la dhammaystayba taydh laysu keenay dabna nin baydhaanuu taydha isticmaali maayo yani taydhani waxay dabar goynaysaa buur ya raadkii hilibka marka waa inay wax ku sii hadhaan carabtii dufanka iyo waa inaan caawa la sii noolaada ay wax qacanta kusii hasan yihiin raadku waa wax ka sii hahaan laakiin waa aragteen taydh la isticmaalo dee waa qacantiiba waa qallalaysa laakiin waxaan leenahay sida raajixa waxa uu yahay way bannaan la isticmaalo karaahiyana ma ah khilaafulwlana ma ah labada midna ma ah in la isticmaalana waa bannaan in la yska daayaana waxa weey way bannaan in la isticmaalana axaadii baa inoo tilmaamaysa axaadii badan baa sheegaysa mindiilka in la isticmaalayo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam in mindiilka la isticmaalayay in mindiilka la isticmaalay ida akla axadukum falaa yatamasax bilmindiil xata yalcaqaha aw yulciqaha axaadiista saxiixa bay ka mid tahay midkiin cuno yani markiiba mindiil yaanu isticmaali ilaa uu leefo oo cuntadii ku hadhay uu ka leefo xataa yalcaqaha aw yulciqaha ama uu xaaskiisa oo idhaahdo wadaadda xaajiyadda qacanta i oo ii murdi uu idhaahdo yulciqaha yalcaqaha yulciaha ama isagu ha murdiyo ama cid kale ha murdisiiyo waa la isticmaalaya xilligii nabiga alayhi salaau wasalaam nabiguna waa isticmaalay laakiin halkan waxaa laga yaabaa dhacdo cayiman inay tahay oo nabigu alayhi salaau wasalaam uu isaga daayay baabu masxi lyadi bituraabi litakuuna anqa wuxuu baab u yahay masxi lyadi gacanta in lagu masaxo bituraabi ciidii litakuuna si ay u ahaato anqa mid waxa weeye nadaafad badan horaynuusoo tilmaanay qofku hadduu kaajada wax dhiba ma laha laakiin hadduu saxaroodo maalan xitaa uu biyo isticmaalo biyo badan isticmaalo qacantii inay uri ku hadhayso waataynu sii sheegnay marka si xitaa urtu ay u tagto oo najaasadii raadkeedii aanu waxba uga hadhin waxa weeye in ciidda lagu xoqo ama sidan hadda aynu isticmaalayno saabuunta iyo shaamboga iyo wixii la mida ah, waxa weeye loo isticmaalo qaala waxa uri bukhaari xadaana cabdullahi bnu zubayr alxumaydi almaki kitaabkana waa xadiikii lagu bilaabay wey inama alacmaalu bniyaat shiikhii bukhaari wey qaala waxa uri xadaana sufyaan waa ibnu cuyayna sufyaanoo muhmala waxaa la eegaya ardaydiisa xumaydi waa maki sufyaankanina waa maki waa ibnu uyayn qaal wuxuu hi xadaana acmash can salim ibn abiljacd can kurayb can ibni cabaas can maymunata radia allahu canhum ibnu cabaas iyo aabihi iyo maymuunaba ana nabiya sal allahu alayh wasalam iqtasala waa maydhay min aljanaabati janaabada ayuu ka maydhay faasla waa maydhay farjahu xubintiisa ayuu maydhay biyadihi qacantiisa ayuu ku maydhay uma dalka waa ku xoqay biha acantii alxaaia gidaarka ayuu ku xoay uma asalaha kadibna waa maydhay yani raadkii ciidda iyo wii ku haay iyo boolkii ayuu dib uga maydhay nabigu uma tawadaa waa weysaystay wuduuahu weysadiisa lisalaati salaada uu weysaysto falama faraa marka uu dhammeeyey weysadii falama faraqa markuu ka dhammaaday min uslihi lugood ayuu si gaara u maydhay si uu ugu bilaabo maydhashada xubnaha weysada uguna soo gabagabeeyo xubintii weysada ee lugaha ugu soo gabagabeeyo xadiikan masalada waynu ka qaadanayna waa masalada ah si najaasadii loo baabiyo loo dabargooyo in waxa weeye ciid iyo wixii lamida saabun iyo wixii lamida in la isticmaalo si raadkeedu uu u dabargo'o masalada waa ka faa'idaysanayna culimada qaar waxay ka qaateen masale labaad hore waxaynu soo marnay biyo in lagu istinjoodo dhagaxaan iyo wixii la in la isticmaalay labaduba inay bannaan mid waliba waxbuu ku fiican mid waliba waxbuu ku fiican yahi culimmada qaarna waxaybay xoojiyeen dhagaxyo wixii la in la isticmaalo qaarna waxay xoojiyeen biyaha laakiin waxaa loo badan biyuhu inuu mudan yahay biyaha ayaa mudan laakiin labadaba ma la jamcinaya intaad istijmaar samayso ama dhagax ku samee ama manaadiisha hadda la isticmaalo ku samee iyo wixii la ah, istijmaar intaad samaysay istinjana ma ka dabageenaysa oo labadiiba ma la israacinaya sidaynu xadiidkan ka arkayno litakuuna anqaa si aad nadiifu sii noqoto waxaa habboon labadaba in la isticmaalo waayo markay istijmaarka la isticmaalo kadibna meeshiioo qallashay oo najaasada badankeedii laga zuuliyo laga baabi'iyey inta yaree hadhayna biyo in laga dabageeyo qacantaadu waxay noqonaysaa midaan ur badan lahayn ama aan urba lahayn ayay qacantaadu noqonaysa marka xadiidkanay soo gudagelaysaa litakuuna anqa walaa culimmada qaar leeyihiin waaba bidco labadaba in jamciyo ama waa ghuluwun fi ddiin waa talaxtag diinta lagu talaxtagayo laakiin waxaan leenahay talaxtag ma ah qofku hadduu uga jeedo nadaafadda inuu dhammaystira hadduu uga jeedo oo si wanaagsan uu isu nadiifiyo oo xitaa uri aanay qacantiisa ku hadhin way wanaagsan tahay inuu istijmaar sameeyo hadduu haleelayo kadibna waxa weeye ka dabageeya maydhidda waa hadduu jaanis wehelayo laakiin inuu ku takallufa ma aha yani tay culimmada odhanaya waa bidca ay ama culimada ku sheegaya waa uluwun fi diin dadka qaar baa laga yaaba inay yidhaahdaan biyuhuba ama ay u dhaqmaan sidii labada midi inaanu ka guday oo dhagixayna ku kaaftoomayn hadday dhagax dantu ku khasabto waxa weeye odhanaya waxaan u baahanahay biyu isku hawlaya hadduu biyo isticmaalana isku hawlaya dhagxiya wixii lamida waxa weeye isku hawlaya waxaa asalku yahay mid waliba inuu kugu filan yahay laakiin labadaba hadaad helayso dhiblaanaad helayso in la jamciya way haboon tahay inagoo xagga macnaha ka eegayna oo aan ka eegayn nabigaa labadaba jamciyey markuu istinjoonaya aan laga eegayn hada wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm